alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaad saalixiin lilimaami nawowi raximah llah khaas ahaan waxaynu joognay baabka baabu ijraa'i axkaami annaasi cala aldaahiri wa saraa'iruhum ila allahi tacaala waxaynu ka bilaabaynaa xadiiska afar boqol dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo shan weeye wa can cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin qaala samictu cumara bna alkhataabi radia allaahu canhu yaquul cabdillaahi bni cutbata bni mascuud waxauu yidhi waxaan ka maqlay cumar bna alkhataab radia allaahu canhu yaquulu xaalu odhanaayaan ka maqlay inna naasan dad kaanuu waxay ahaan jireen yu'khaduuna bilwaxyi fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam qaar waxyi lagu qabto ayay ahaan jireen oo bimacnaa waxa ay sameeyaan waxyi sheego ee ay qarsanayaan wa inna alwaxya qad inqatac wa ina alwaxya waxyigiina qad inqataca waa go'ay oo waxii oo la soo dejinayaa ma jiro maadaama nebiga calayhi salaatu wasalaam la oobsaday ou dhintay wa innamaa na'khudukum al'aana bima dahara lanaa min acmaalikum haddana waxaannu idinku qabanaynaa uun oo keliya bimaa dahara lanaa wixii noo muuqda min acmaalikum xagga camalladiinna wixii nooga muuqda bes baannu wax idinku qabanaynaa taas baannu idinku qabanaynaa faman adhara lanaa khayran aminaahu wa qarabnaah faman adhara lanaa ku kastoo noo muujista khayran khayr noo muujista aminaahu waa nabadgelinaynaa wa qarabnaahu waa soo dhowaynaynaa miimka dabcadaha qaarkood way shidayaan laakiin sidaa uu ku saxan tahay jaaddadu badankuba qorayaan wa amina saynu akhrinaa sida waafaqsan wejiga kale uu sheegaayo yacni qaybta kale waman adhara lanaa suu'an lam na'manhu hadday toorashada lagu keeni lahaa toddobana waxaa laodhan lahaa lam nu'amminhu baa laodhan lahaa faman adhara lanaa khayran ku kastoo noo muujista khayr aminnaahu waa nabadgelinaynaa ammaan baanu siinaynaa wa qarrabnaahu waa soo dhowaynaynaa walaysa lanaa min sariiratihi shay walaysa lanaa nooma sugna min sariiratihi xagga markaa sirtiisana shay-un waxba noogama sugno wuxuu qarsanaayo ee qarsoon waxba kama sheegi karo ila waxay noo sheegay hadda ma hayne allahu yuxaasibuhu fii sariiratih allah baa kala xisaabtamaaya sirtiisa iyo waxa uu qarsanaayo waman adhara lanaa suu'an lam na'manhu walam nusadiqah ku kastoo noo muujista suu'an xumaato noo muujista lam na'manhu ma nabadgelinayno ammaan siin mayno walam nusaddiqhu mana rumaysanayno haddii xumaani nooga muuqato xumaan noo muujisto waa wanaagsanoo niyadaydaa wanaagsan iyo wax la mid a kama aqbalayno wa in qaala habay yidhaahdo inna sariiratahu sirtiisa iyo baatinkiisa iyo waxa qarsooni xasanatun way wanaagsan tahay oo qasad wanaagsan iyo ujeeddo wanaagsan baan leeyahay haba yidhaahdabe midaannu markaa rumaysanayno wax ka aqbalayna ma ahee daahirkiisa xumaanta nooga muuqata ayaannu kula macaamilaynaa waannu ku xukumaynaa rawaahu lbukhaariyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey xadiidkani waa cumar bnu khadaab qowlkiisa weeye waa xadiis mawquufa ha yeeshee cidda warkan odhanaysaa waa mulhamu haadihi alumma ummaddan kii la ilhaamin jiray weeye waa ciddii saxaabada ugu cilmiga badnayd ayuu ka mid yahay abubakar baa ka fadli badnaa kana cilmi badnaa isaguna waa ku xigay waxaana nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis laga soo wariyey ina allaha jacala alxaqa cala lisaani cumara wa qalbih ilaahay xaqa wuxuu ka yeelay carabka cumar iyo qalbigiisa ayuu xaqa ka yeelay xadiiskaana culammada qaarkood waa taxsiin taxsiiniyeenoo waa xasan bay yidhaahdeen muwaafaqaad badan buu leeyahoo sida uu sheegay qur'aanku ku iman jiray oo dhowr iyo toban arrin ayuu mid walba intuu sheegay siduu u sheegay waxyigu ku soo degay waxaa markaa xadiis ku soo arooray saxiixa ku yimi bukhaari iyo muslim inay saxaabadii yidhaahdeen oo saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen cumar weligiiba saasaan malaynayaa ma yidhaahdo ilaa siduu malaynayay noqotaa warka noocani warkii cumar oo keliya maahee waa camalka iyo sunnada saxaabadiiyo khulafadu ay ku camal falayaan saxaabadiina cid ku inkirtay lama hayo culammaduna waa kuwa ijmaacyada inoogu sheegay meelaha ijmaaca ay ka qaadanayaanna male waa ka mid wuxuu cumar sheegay dad baa waxaa lagu qaban jiray wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyi ishkaal baa iman kara laysweydiin karo ishkaalkaasi waxa uu yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxa uu ku xukumaayo dee umuuraha daahirka ah ayuu ku xukumi jiray sida axkaamta adduunye cala daahir u tahay ayaa markaa waxa weeye nebiguna calayhi salaatu wasalaam ay soo aroortay marar badan inuu daahirkaasun ku xukumayey marka waxii baa lagu qabanaya maxaa looga jeeda jawaabtu waxay tahay waxaa jiraysay wakhtiyada qaarkood inay munaafiqiintu intay wax sameeyaan shahaado dhammaystiran oo cid markaa ku markhaati furto oo markhaatigiisa la aqbalo oo dhammaystiran inaan loo helin oo dabeedna marka wixii laga sheego ay inkiri jireen odhan jireen maanu odhan dabeedna qur'aanku ku soo degi jiray khasab bay ahaan jirtay markaa inay iska ictiraafaanoo toobad muujistaan yaa inay toobad muujistaan xaaladda noocaasa waa ku khasbanaayeen oo suuradda suuratu tawba la yidhaahdo magacyadeeda alfaadixa iyabaa ka mid ahayd wa minhum wa minhum wa minhum intee baa markaysaga lagu tiriyey oo la tilmaamayo munaafiqiinta waxaa ka mida ah kuwa saa iyo saasa kuwa waxaayo waxaas yidhi kuwa waxaayo waxaas sameeyey haddama aragta wakhtiyada qaarkood inta munaafiqiinta qaar u yimaadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa cudurdaar beenbeena ay ugu cudurdaaran jireen markaasaa qur'aanku fadeexadin jiray waxyi baa lagu fadeexadin jiray wa minhum man yaquulu idan lii walaa taftinnii alaa fi lfitnati saqatuu qisada ay leedahay waa garanaysaa jaddu bnu qays intuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam munaafiq buu ahaaye inkastoo bacdi ay yidhaahdaan waagii dambe waa toobad keenay allaahu aclam ma garan karo laakiin markaa hore inuu munaafiq ahaa shaki kuma jiro waana ninka aayaddu ku soo degtay yaa waa ninkuu nebigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam kullukum makfuurun lahu ila saaxiba aljamali alaxmar ma ninkuu nebigu ka reebay makhfiradii uu sheegay cid alla ciddii wehelisay yowma alxudaybiya inay yihiin qaar loo dembi dhaafay markay saxaabadu baycada la gelayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam awr buu ku gabbaday oo baycada ma gelin yaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka reebay oo wuxuu uhi kullukum makfuurun lahu ilaa saaxiba aljamali alaxmar wuxuu uhi yaa rasuul allah ghaswatu tabuuk markii loo baxaayey wuxuu yidhi anigu waxaan ahay nin dumarka ku daran arag baa naga dhexeeya dumarkii cawlaaye reer yurub haddaan arkana inaan iska hanan waayo baan ka baqayaa saas aawadeed ifasaxo aniga markaa eh, inaan hadho ii ogolow cudurdaarka caynkaasuu ku cudurdaartay dabeedna qur'aankii baa ku soo degay waxyigii baa ka shifay waxyigii ayaa ka shifay wahaakada laakiin axkaamta qadaaga ah inuu daahirka nebigu ku xukumaayo khayr iyo sharba way jirtaayo adilada ayaa tilmaamaysa wuxuu uhi waxyiga hadda waa go'ay waxaannu hadda idinku qabanaynaa wixii camalkiinna nooga muuqda ma kala garanayno yacni maxaa xaqiiqadu tahay maxaynay ahayn daahirka ayaannu eegaynaa kii khayr noo muujista waa nabadgelinaynaa waana soo dhowaynaynaa sirtiis iyo waxa qarsoonna hadday sidaa khilaafsan tahay wax naga saarani ma jiro allah baa kala xisaabtamaya ya wa xisaabuhum cala allahi tacaala sida xadiiska hore aynu ku soo marray kii xumaan noo muujistana ma nabadgelinayno mana rumaysanayno haba yidhaahdo sirtaydu waa wanaagsan wanaagsantaho qasad wanaagsan baan leeyahay waxaannu ku dhisaynaa taa ma jirto dadka lunsani had yo jeer marka waxa ay samaynayaan ay doonayaan inay ka cudurdaartaan waxay ku cudurdaartaan niyo wanaagsan baanu leenahay in aradna ila alxusnaa addamaarta munaafiqiintu markay cudur daaranayaan waxay odhan jireen ta wanaagga badan mooye wax kale ma doonayno qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan baanu leenahay oo daacadnimo ah, ah ficilka waxaa naga qalqalloocanayaan laakiin ujeeddadaydu iyo qasadkaygu waa wanaagsan yahay taas wax ku dhisani ma jiro alghaayat alxasana laa tubarrir alwasiila la yidhahdaa laa tusawiqu alwasiila ghaayada iyo ujeeddada wanaagsani laa tubarriru alwasiila wasiilada iyo dariiqa la maraayo ma wanaajinayso ma wanaajinayso ninkii waxa weeye la odhan jiray mikafili ee yuhuudiga ahaa ayaa wuxuu dejiyey qaacida shaytaaniya oo odhanaysa alghaayatu alxasana tubarrir alwasiila mar haddaad ujeeddo wanaagsan leedahay waddadaad u martaaba mushkile ma leh dariiqaad doonta umar shareecada islaamku saama qabto waxaa la rabaa in ujeeddada iyo niyaduna wanaagsanaato iyo wax la doonayaa dariiqa loo marayaana wanaagsanaado saas aawadeed baa camalka wanaagsan alcamalu saalix waa maxay waxaa lagu aqbalayaa laba shardi ashartu alawal waa anniyatu alxasana waa alikhlaas niyadii wanaagsaneed waa inay jirtaayo ikhlaaskii jiraa ujeeddo wanaagsan iyo niyo wanaagsan qofku waa inuu leeyahay ikhlaas waa inay ka tahay shardiga labaad camalkuna waa inuu shareecada waafaqsan yahay marka qasadka iyo camalka mid walba waa inuu sharciga waafaqsan yahay haddii camalku sharciga khilaafsan yahay wuxuu noqonayaa marduud man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun ku kastoo camal sameeya camalkaasna aan amarkayaga aanu waafaqsanayn khilaafsan yahay waa mid marduuda oo aan laga aqbalay marka anniyatu alxasanatu waxdaha laa takfii niyada wanaagsani keligeed kuma fillaa ee waxaa la rabaa waa in markaa dariiqa loo marayaana wanaagsan yahay camalkuna wanaagsan yahay allahu yuxaasibuhu fii sariirati ilaahay baa sirtiisii iyo waxa uu qarsanaayo kala xisaabtamaya shakhsigaas wanaagga muujistay hadduu munaafaqnimo iyo markaa waxa weeye wax kala qarsanaayo ujeeddo kale leeyahay oo waxa uu sameeyey aynay ahayn wax uu niyo wanaagsan ku sameeyey aanu ahayn iyo ikhlaas ilaahay baa kala xisaabtamaya marka munaafiqnimadii la qarsanayey innaga marka waxa weeye waxba inagama saarra haddii aan xumaan inooga muuqan daahirka wanaagga u muujistay baa lagula dhaqmaya kii xumaan noo muujistana ma nabadgelinayno mana rumaysanayno haba yidhaahdo niyadaydu waa wanaagsan tahay oo qasad wanaagsan iyo niyo wanaagsan baan leeyahaye mana nabadgelinayno mana rumaysanayno xumaanta uu muujistaa lagula dhaqmayaa lagula xisaabtamayaa oo cuquubo waxay keensato lagu ciqaabaya marka xadiiskani cala kulli xaal sicad wuxuu u radinayaa dadka marka waxay doonaan intay ku hadlaan oo hadallo xataa daahirkeedu kufri ay tahay iyo gaalnimo intay ku hadlaan hadhow odhanaya muraadku ma aha saasee wuxuu u jeedaa yaqsidu kada wa kada yaa awliyada ilaahay ku degdegin waxay u jeedaane qasadkoodu yahay waa sidan iyo sidane sidaad u fahantay maaha cibaarada waxbaha eegina waxaad eegtaa qasadka iyo niyada daahirkaasaa dadka lagu xukumayaa khayr iyo sharba kii wanaag muujista lagu soo dhowaynayaa kii xumaan muujistana lagu fogaynayaa haakada baabka kontonaad baabulkhawfi wuxuu u baab yahay baqashada allah laga baqanaayo cadaabkiisa sheegista la sheegaayo ayuu markaa u baab qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi wa iyaaya farhabuun ay wa iyaaya arhabuu farhabuun anigoo qura iga baqa farhabuun iga baqa ficilkan farhabuun isagu markaa waa haystaa macmuulkiisii oo farhabuunii baa asalku ahaa sida nuulwiqaayaha loo keenayna waa saas marka ya'dii waxay ka dhigan tahay yaa'u lmutakallim inay markaa joogtay ka dhigan tahay qurada qaarkoodna waa isbaatiyaan wa iyaayada horena ficilkeeda waa la qadarayaa laakiin dib baa laga qadarayaa oo warhabu iyaaya odhan maysid waayo dee haddii ficilka la hormariyo damiirku wuxuu noqonayaa mutasil buu isu rogayaa carabi ahaan laguma hadlo warhabu iyaaya laguma hadlo waxay noqonaysaa marka iyaaya dabadeed in la qadaro wa iyaaya arhabuu farhabuun saasay noqonaysa anigoo qura iga baqa taqdiimka marka iyaaya la hormariyey wuxuu faa'iideynayaa xasri farhabuun iga baqa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi ina batsha rabbika la shadiid qabashada rabbigaa cid ciqaabuu ku qabtaa la shadiidun waa daran tahay wa qaala tacaala allah waxau yidhi wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wa hiya daalima saasoo kaley ahaatay akhdu rabbika qabashada rabbiga idaa akhada alqura hadduu magaalooyinka qabto bimacnaa ehelkooda qabto oo ciqaab ku qabto wa hiya daalimatun uu qabto walxaal hiya iyadu daalimatun ay xadgudubtay bimacnaa ehelkeedu xadgudbay qabashada ilaahay saasoo kaley ahaatay ina akhdahu aliimun shadiid qabashada allah uu cid ciqaab ku qabtaa aliimun waa xanuun kulushahay shadiidun waa daran tahay ina fii dalika laaayatan liman khaafa cadaaba alaakhira ina fii dalika kaas waxaa ku sugan la'aayatan calaamad lagu cibro qaato ilaahay awooddiisana lagu aqoonsado waxay ugu sugan tahay liman khaafa kii ka baqa cadaaba alaakhira cadaabka aakhira ka baqa ama aayaddaasoo liman khaafa ay kaa'inatan u sugnaatay liman khaafa kii ka baqa cadaaba alaakhirati cadaabka aakhira ka baqa idaafadu waa bimacnaa fiiyo aakhiro gudaheeda cadaabka ku sugan baa laga tilmaamaya dalika yowmun majmuucun lahu nnaasu wa dalika yowmun mashhuud daalika kaasi yowmun majmuucun lahu nnaas waa maalin dadka loo soo kulminaayo loo soo ururinayo maalinta qiyaamadu wa daalika yowmun mashhuud kaasi waa maalin la xaadirayo weeye oo dadku ay joogayaan wama nu'akhiruhu ila liajalin macduud wamaa nu'akhiruhu ma dibdhigayno cadaabkaas ilaa liajalin macduud ajal iyo wakhti la tiriyey daraaddeed mooyaane wax kale u dibdhigi mayno yowma ya'ti laa takallamu nafsun ilaa biidnih yowma ya'ti maalintuu imanayo cadaabku laa takallamu nafsun naf hadli mayso ilaa biidnih xaal axwaasha ka mida hadli mayso xaal ay tahay mooyaane maqruunatan biidnihi idanka ilaahay xaalay ku lamaan tahay mooyaane xaalad kale hadli mayso yaatii baa asalku ahaa marka ficilkana iyadoo wax jaasima oo galay aanu jirin ayaa haddana markaa waxa weeye xadful aakhir lagu sameeyey taasina waxa weeye in ficilka saasoo kale lagu sameeyo xadful aakhir lagu sameeyo iyadoo aan u gelin waqtiyada qaarkood waa dhacdaa ficilkuna muctalulaakhir yahay waa luqatun qaliila waa luqo fasiixa oo luqaatulcarab ka mida laakiin aan badnayn ee qaliil marka ah marka loo eego luqada shaa'ica marka loo eego fa minhum shaqiyun wa saciid fa minhum dadku ka mid ahaaday shaqiyun mid shaqi ah oo guuldarraystay wa saciidun iyo mid markaa liibaanay fa ama aladiina shaquu kuwii markaa guuldarraystee shaqiyoobay miyaa fa fi nnaari lahum fiiha zafiirun wa shahiiqa naarta ayay ku sugan yihiin naarta ayay ku sugan yihiin lahum fiiha zafiirun wa shahiiqa lahum waxa u sugan fiiha naarta gudaheeda waxa ugu sugan zafiirun wa shahiiqa yacnii hiinraag baa ugu sugan zafiirku waxa weeye waa yani markaa neefta inay soo tuuraan markay hinraagayaan inay dib u jiidaanna waa shahiiqa weeye waa shahiiqa weeye marka waxa weeye hinraag yacni weyn baa u sugnaaday oo markaa waxa weeye marna ay soo tuurayaan nakhaska marna ay dib u jiidayaan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yuxadirkum allahu nafsah allah waa idinka digayaa nafsahu daatadiisa ayuu idinka digayaa yacni ciqaabta isagu idinciqaabayo ayuu idinka digayaa inuu isagu idinciqaabo oo waxaa ka laazimaya nafsahu buu idinka digayaa inuu ciqaabta uu allah ciqaabo ka digaayo wa laazimu alxaqi xaqun wa qaala tacaala allah waxau yidhi yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yughniih faida jaa'at isaakha markay timaaddo tii dhagaha dillaacinaysa an alqiyaama magacyo fara badan bay leedahay ilaa soddon magac ayaa ugu soo arooray qur'aanka marka assaakha ka mida magacyadeedu waa magacyo waa aclaamun waa awsaaf waa magacyo waana sifooyin yowma yafiru almar'u min akhiih marka ishtaghala kullu waaxidin binafsi mid waliba naftiisu ku mashquulaya oo cid kale inuu xaaleeyo ama daneeyo kaga mashquulaya mid walba wax mashquuliya ah helay almashquulu laa yushal almashquulu laa yushqal yowma yafiru almar'u min akhiih waxa bannaan in idaada laga beddelo waana sida culammada badankoodu tilmaamayaan marka macnaheedu waxay noqonaysaa fa yowma yafiru almar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih ishtaghala kullu waaxidin binafsih maalinta qof waliba ka cararaayo walaalkii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo sawjadiisii wa saaxibatii waxaa loo jeedaa ooridiisii ama sawjadiisii iyo ubadkiisa uu ka cararayo ishtaghala kullu waaxidin binafsihi can alaakhariin mid waliba naftiisa ku mashquulayaa oo dadka kale kaga mashquulaya midna mid xaalayn maayo weji labaad waa in acnii loo qadaro oo saakhadaa la fasirayaa saakhadu waa maxay saakhadii baa la fasirayaa acnii yowma yafiru almar'u min akhiih assaakha waxaan uga jeedaa oo muraadku uu yahay maalinta uu ka cararaayo qof waliba min akhiihi walaalkii ka cararayo awjo kale waa sheegeen laakiin labadaasaa ugu fiican likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nun yugniih qof kastaba waxa u sugnaaday oo minhum dadka ka mida yowmaidin ama minhum dadka la soo sheegay ka mida yowmaidin maalintaasi waxa u sugnaaday sha'nun yuqniih yacni xaal kaafiya ama arrin kaafiyo ku fillaada oo qof kale inuu xaaleeyo kaga fillaadaa ayaa maalintaa u sugnaaday mid weliba naftiisu ku mashquulsan yahay ya tiisa ayuu mid waliba u baqayaa kuwii dad isu jeclaa maalinta hal xasana isu quuri maayaan hadday hooyadu ilmaheeda u timaaddo ay tidhaahdo hooyo sidaan ku ahaa alla hooyo wanaagsan baad ahay waad ii samafari jirtay waad ii xanaanayn jirtay yacni waxa weeyaan aad iyo aad baad iila soo dhibaatootay hooyo hal xasano isii hal xasano uma quudhayo alla yaraa waxaad i weydiisatay laakiin waxaad ka baqaysaan ka baqaya hal xasano isu quuri maayo hadday hooyo iyo markaa ilmaheedii tahay haddii marka waxa weeye aabbe iyo marka ilmihiisii u yahay hadduu ubadkiisii yahay hadduu sawjadiisii yahay hadduu walaalkii yahay hadduu saaxiibkii yahay hadduu dadku ugu jeclaa yahay ku ugu jeclaa hadduu yahay mid mid uma quudhaayo hal xasana inuu siiyo waa ka cararaya waa ka firdhanaya mid walba waa ka firdhanaya waxay culammadu yidhahdeen qof waliba wuxuu qofkii u dhowaa uga cararayaa si aan madaalim iyo xuquuq ayna isugu sheegan bas odhanayaa waa intuu ku qabsadaaba adiga daalac kuu raacaa oo hooyada iyo aabbaha iska kaa laalaadiyaan oo yidhaahdaan imaad samafalin xaqaygii waa dayacdayoo imaad samafalin oo sawjadiisu ay qabsataa oo ay tidhaahdaa wanaagga nama farin xumaantiina igama riibin xaaraanna waa naqoodii ubadkii ay qabsadaan oo ay yidhaahdaan wax ima barin si wanaagsanna ima tarbiyayn si wanaagsanna ima tarbiyayn wakhtiga laynoo sheegay inay isu shafeeco qaadayaan dadka qaraabada ahi waa marka qofku gudbo dabadeed markaasuu is odhanayaa cid u shafeeco qaada haddii isagii la yidhaha waad liibaantay oo waad badbaaday xaaladdaa markuu isagu gudbo ama uu jannadii galo xaaladaasu marka waxawaye cid kale u shafeeco qaadi karaa laakiin inta isaga kaarka ku taagan yahay uu isleeyahay talow maxay noqon miisaanka miyaad ku dhici mise waad ku baas ya miisaanka inaan waafi iman waasinka xisaabta aan waladu khayr noqon hadduu weyna iga yeelo iyo inaan walluuhida ku dhici weylintiiyo hoogga weecaanta khaatumo waxay noqon waraaqdaydu waafaqada jeeraan hubsado waa werwerayaa waata shaacirkii ay saa ka sheegeen wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum dadow ittaquu ka baqa rabbakum rabbigiin ka baqa ina zalzalata asaacati shayun cadiim gariirka saacaddu shayun waa shay cadiimun weyni badan yowma tarawnaha tadhalu kullu mardicatin cama ardacat yowma tarawnaha maalinta arkaysaan saacadda tadhalu way ka mashquulaysaa way ilaawaysaa maalintaas kullu murdicatin mid kastoo wax nuujinaysay camaa ardacat ay can iladii ardacathu kay nuujinaysay waa ka mashquulaysaa waa ilaawaysa wa tadacu way dhigaysaa oo way soo tuuraysaa kullu daati xamlin mid kastoo uur u saaxiibina xamlaha uurkeedii bay soo tuuraysa oo wax alla wixii uur lahaa maalinta waa naxdinta daraaddeed bay soo duulayaan wa tara annaasa sukaaraa waxaad arkaysaa dadka sukaaraa xaalay sakhraansan yihiin baad arkaysaa yacnii ka sukaara sidii wax sakhraansan ay yihiin wamaa hum bisukaara mana aha xaqiiqatan qaar sakhraansan laakiin sidii dad sakhraansan bay u dhacdhacayaan oo xaalkoodu shabbahayaan walaakina cadaaba allaahi shadiid ha yeeshee cadaabka allaah ayaa daran wa qaala tacaala allah waxau yidhi waliman khaafa maqaama rabbihi jannataan waliman khaafa kii baqa waxaa u sugnaaday maqaama rabbihi ishortaagga rabbigii uu ishortaagayo ka baqay jannataani laba janno wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun wa aqbala waa soo qaabileen bacduhum barhkoodba calaa bacdin barhka kaley soo qaabileen yatasaa'aluun xaal ay wax isweydiinayaan oo iswaraysanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen way odhan doonaan baa loo jeedaaya innaa kunnaa qablu fii ahlinaa mushfiqiin innaa annagu kunnaa waxaannu ahaan jirnay qablu horay waxaannu ahaan jirnay wakhtigii hore adduunyada aannu joognay fii ahlinaa mushfiqiin ehelkayaga gudihiisa qaar ku baqaa oo markoo reeraha yaga aannu la joognaannu allah ka baqaynay ghaflo iskagamaanu sugnayn famanna allaahu calayna allah waa nagu galladaystay oo waa noo nicmeeyey wa waqaanaa wuxuu naga ilaaliyo naga dhowray cadaaba asamuum cadaabkii kululaaya tingalka lahaa ee dhuuriga kulul ee jidhka markaa rooraya lahaa maaha korkoo keliya inuu gubaaye yacni waxa weeye meelaha jidhka daldaloola ayaa mid walba dhuuri kulul baa rooraya innaa kunnaa min qablu nadcuuh innaa annagu kunnaa waxaannu ahaan jirray min qablu horay waxaannu ahaan jiray nadcuuh qaar allaha caabudo allah barya ayaannu ahaan jiray innahu huwa albaru alraxiim innahu allah huwa albaru waa ka markaa samafala ee markaa waxa weeye yacni ixsaanka iyo samafalka u saaxiibka ah ee samafalo weeye alraxiimu ee naxariista weeyaan aayado badan buu sheikhu soo arooriyey dhowr iyo toban aayadood ayuu sardiyey oo ku saabsan cadaabka in laga baqo iyo in allah laga baqo iyo in cadaabka aakhire laga baqo iyo in qabashada ilaahay laga baqo yacni marka ashyaadaas ayay aad uga warramayaan aayadahaas iyo shiddada qiyaamadu inay daran tahay oo dhibaatada marka qiyaamadu inay aad iyo aad maalintaa u daran tahay yowma tarawnaha tadhalu kullu murdicatin cama ardacat waxaa la yaqaanaa sifooyinka dumarka u gaarka aan raggu la wadaagin badiba taaulfaariqa lama geliyo ta'dan yacandhadigga soocayso oo taaulfaariqa lama gesho oo waxaa la yidhahdaa murdic waayo nin wax nuujiyaa ma jiro irdaacu wuxuu ka dhacaa uun dhadig haddamaarata xaamil murdic taaliq yacni waxaa loo cabiraa yacni iyadoo markaa ka maran ta'daa ka maran mawdican ta'di baa la geliyaa la yidhi kullu murdicatin ee kullu murdicin lama odhan ta'dani ciday ka soocaysoo lab oo sifada la wadaagtaa ma jirto sababta loo geliyey waa maxay waxay ahlucilmigu yidhahdeen waxaa loo geliyey murdic keliya marka la yidhaahdo waxaa u haaliba in laga tilmaamayo sha'nuhu lirdaac inay wax nuujisaa ka suuragal ah oo sifadeedu waa wax nuujin laakiin murdica marka la yidhahdo murdicatun marka la yidhaahdo macnaheedu iyadu waxay noqonaysaa hadday baashiraysaayoo ku dhex jirtaaba irdaacii ilmihii bay naaska afka ugu haysaa jaqsiinaysaa hooyadu intayna jaqsiinta ilmaha u bilaabin laakiin ay isleedahay aad naaska ku dudid aad jaqsiisid way dhici kartaa inay ka mashquusho ilowdo iyadoo isle ilmihii nuuji inay wax kale ku mashquusho deedna yara ilowdo waa dhici kartaa laakiin ilmihii ay soo qaaday oo naaska ku duday oo ilmuhu naaskii qabsaday inay wax nuujinaysa inay ilowdo iska dhaqaaqda ma dhici kartaa inay illowdo waxba inay nuujinayso inuu iska kacdo oo ilmihii dhulka iskaga dhaco ta noocaasi dee ma dhacdo marka waxaa laga tilmaamayaa shiddada maalintaasi leedahay hooyadiio markaa ilmihii jaqsiinaysa oo uu naaskii haysto uu nuugayo nuqnuqnuqnuqnuq usaa leeyahay bay ilaawaysaa inay wax nuujinaysayba shiddada maalintaasi leedahay dara qaala imaamu nawowi raximah ullah walaayaatu fi lbaabi kasiiratun jiddan macluumaat walaayaatu aayadaha fi lbaabi alkaa'inatu fi lbaabi baabka ku sugani kasiiratun waa fara badan tahay jiddan aad iyo aad bay u fara badan tahay macluumaatun waana la yaqaan waalqaradu alishaaratu ilaa bacdiha ujeeddaduna waxay tahay aayadaha wax ka mida in la tilmaamo ayaa ujeeddadu ahayd ee in la koobo ma ahayn wax ka mida la tilmaamay ahayd waqad xasal muraadkii ku saabsanaa wax ka mida aayadaha in la tilmaamana oo la tusaaleeyana waa la helayoo waa xasilay waa dhacday wa ama alaxaadiisu axaadiista miya fa kasiiratun jiddan aad iyo aad bay u badantah fanadkuru minha tarafa waxaan ka sheegaynaa dacal ka mid ah yacnii qayb ka midaa loo jeedaa wabillaahi tawfiiq allah kaalmadiisoo keliyay ku sugan tahay atawfiiqu waafajintu hidaayada marka cid la waafajiya allah baa haya xadiidka afar boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo lix eh can ibni mascuudin radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen cabdullahi ibni mascuud allah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi xaddasanaa rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam waxaa noo warramay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wa huwa asaadiqu almasduuq wa huwa nabigu calayhi salaatu wasalaam assaadiqu waa runsheegihii almasduuqu loo run sheegi jiray yacnii isagu waa saadiq oo run buu sheegaa been ma yaqaan almasduuqu waa loo run sheegaa oo war runaa loo sheegaa oo loogu waxyoodaa inna axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummihi arbaciina yowman nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam inna axadakum midkiin yujmacu khalquhu waxaa la kulminayaa la ururinayaa khalquhu abuurkiisa fii batni ummihi caloosha hooyadii ayaa lagu ururinayaa arbaciina yowman afartan maalmood nutfatan xaaluu nudfa yahay yani kutubta kuma sugna kollay marka labada saxiix nutfatan laakiin adigu masaadir kale kolley ayaa soo werisay erayga nudfatan aa ah, si mashhuur mustakhrajaadka qaarkood oo saxiixa lagu soo saaray kolley waa soo weriyeen uma yakuunu calaqatan mila dalik intaa dabadeed wuxuu noqdaa xinjir ayuu noqdaa mila dalika intaasoo kale waxay u fasireen badanka culammadu in laga tilmaamaayo afartanka afartan kaloo la mida uma yakuunu dabeedna wuxuu noqdaa mudqatan yacnii in yar oo cad ah oo qadarka la calaaliyo kale la eg qadru maa yumdaq in mar la calaaliyo la eg ya ayuu markaa noqdaa mila dalika intaasoo kale afartan kale uma yursalu lmalaku intaa dabad waxaa loo soo diraa malaku fa yanfukhu fiihi ruux wuxuu ku afuufaa nafta ayuu ku afuufaa naftuu geliya wa yu'maru biarbaci kalimaat wa yu'maru waxaa la amraa ay bikatbi arbaci kalimaat afar kelmadood inuu qoro ayaa la amraa malaggaa afar kelmadood inuu qoro ayaa la faraa ka bedelo bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid waxaa la amraa bikatbi risqihi arsaaqdiisa inuu qoro qofkani qurus muxuu cuni doonaa maxaa arsaaq u ah wax allo waxa arsaaqdiisa ah inuu malaggaasi qoraa la amraa waana la garansiinaya wa ajalihi ajashiisa inuu qoro wakhtiga noloshiisa ku dhammaanayso taasna inuu qoro waa la amraa wa camalihi camalkuu samaynaayoo dhanna qofkaasi uu samaynayo dhanna inuu qoro ayaa la amraa wa shaqiyun aw saciidin wuxuu markaa qoraa ay huwa shaqiyun aw saciidun ama waa shaqi ama waa saciidna waa qoraa shaqiyun iyo saciidun waa rafcsan tahayoo mubtadaa loo qadarayaa huwa shaqiyun aw saciidun marka awda waxaa loo gelaya labada loo wada qori maayo ee ama marka waa shaqiyun baa loo qoraya huwa shaqiyun nacuudu billahi min ashaqaawa ama waxaa loo qorayaa huwa saciidun baa loo qorayaa saasay afarta ku noqonaysa yacni risqa ajasha shaqaawada ama sacaadada fawaladii laa ilaaha hayruh fawaladii kii baan ku dhaartay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha hayruh mid la caabudaa aanu jirin hayruhu isaga maahe yacni mid kaloo la caabudo xaqi aanu jirin laa ilaaha hayruh waxay la macno tahay laa ilaaha ila allah ay laa ilaaha xaqun hayruh mid la caabudaa xaq ma aha hayruhu allah mooyaane mid kaloo la caabudo xaqi ma jiro allahu qura in la caabudo ayaa xaq ah marka taqdiirkii xaq kollay waa loo baahanayaa sida marka waxa weeye laa ilaaha ila ba xaqun loo qadaraayo mawdicanna in xaqun la qadaro waa loo baahanaya hayruna waxaa la icraabaa icraab alismi alwaaqici bacda ila isimka ilaa dabadeed dhacay sidii beddel loo icraabi jiray baa isagana beddel loo icraabaya ina axadakum layacmalu camala ahli ljanna dhaartu maxay u dhacaysoo nebigu u dhaartay shayga uu ku dhaaranayo dhaartu u dhacaysaa waa maxay waatan tan inna axadakum midkiin la yacmalu wuxuu samaynayaa camala ahliiljanna ahlujannaha camalkooda ayuu samaynayaa camalkoodoo kaluu samaynayaa ay misla camali ahli ahliiljanna xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ilaa diraac ilaa aanu ahaanayno jiraynin baynahu qofkaas iyo wa baynahaa jannada dhexdeeda ilaa diraacun dhudhun mooye wax kale aanu jirayn xataa maa yakuunu iyo xataa maa yakuuna labadaba culammadu waa dabdiyeen mid walbana waa tawjiihiyeen xataa maa yakuunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi alkitaab waxaa u soo hormaraya kitaabkii sabaqa yasbiqu waa mutacaddi oo mafcuulkay toos u qaadataa haddana calaa baa lagu gudbiyey hadduu mafcuulkii toos u qaadanaysay fayasbiquhu maxaa loo odhan waayo ee calaada loo geliyo geliyoo oo kale looga dhigay tadmiin baa ku jira bay yidhahdeen culammadiioo yaglibu macnaheedii baa la cabsiiyey fayasbiqu calayhi alkitaabu waxa u soo hormaraya kitaabkii oo ka haalib noqonaya fayacmalu bicamali ahli nnaar wuxuu samaynayaa camalkii ahlu naarka ayuu la imanayaa samaynayaa fayadkhuluhaa dabeedna markaa naartii buu gelayaa wa inna axadakum midkiin la yacmalu wuxuu samaynayaa bicamali ahli nnaar camalka ahlu naarkuu marka hore samaynaya xataa maa yakuunu ama xataa maa yakuuna ilaa aanu ahaanaynin baynahu wa baynaha yacni qofkaas iyo wa baynaha wa bayna annaari iyo naarta dhexdeeda ilaa diraacun ay ilaa milu diraacin ilaa milu diraacin dhudhunoo kale mooyaane wax kale aynay u dhaxaynayn yacni aad uu ugu dhowaanayo ya yani naarta qarkeedii mid saaranoo kale u noqonayo ka horena waa saasi leeg jannada qarkeedii inuu saaran yaho kale uu ka dhigmayo waa milu diraac mid walba fa yasbiqu calayhi alkitaab kitaabkiibaa u soo hormaraya oo bimacnaa ka haalib noqonaya fayacmalu bicamali ahli janna wuxuu camal falaya camalkii ahlu jannaha ayuu la imanayaa samaynaya fayadkhuluhaa markaasuu jannadii gelaya camalka ahlu jannuu ku dhimanaya khaatimadiisii baa wanaagsanaanaysaa dabeedna jannadii buu gelaya muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqay xadiiskani waa xadiiskii macruufkaha waa garanaysaan xadiiskii cabdullahi bn ee ku saabsanaa qofka iyo sida loo abuuro ee uurka hooyadii loogu abuuro iyo maraaxisha u maraayo iyo qoraalka wakhtigaa laga qoraayo uurka hooyadii uu ku sugan yahay marka hore caloosha wuxuu garayaa isagoo nudfa ah biyo yar ah dabeedna maraaxil buu marayaa biyihii yaraa waa ka gudbayaa xinjir buu noqonayaa waa ka gudbayaa wuxuu noqonayaa mudqa cad yaroo in mar la calaaliyo kale ah xataa wuxuu u eegyaa layidhi muuqaal ahaan sidii wax la calaaliyey ilko oo kale waxaad mooddaa ku yaalla cad yaroo mar la hudhoo si aan loo calaaliyaa la moodaayo calaamaadkii markaysa markaa ilkahoo kale wax shabbahaya ayuu markaa leeyihi ya waxaa laga dhigayaa marka dambe yacni lafaa laga dhigayaa lafii baa haddana markaysa hilib la huwinaya yacni maraaxil noocaasu marayaa oo qur'aankuna inoo sheegay xadiisku wuxuu markaa la dheeraad yahay inuu wakhti sheegaayo oo marka hore afartan marka uu yahay nudfo in la midana marka uu noqonaayo calaqa in la midana uu noqonayo mudqa sida mashhuurka ee jamaahiirta culammadu u fasireenna waxay tahay in laga tilmaamaayo saddex afartanaad afartan hore oo nutfo uu yahay afartan dhexe oo uu yahay calaqa uu yahay afartan markaa dambe oo uu yahay mudqa uu yahay taa macnaheedu waxay noqonaysaa afar bilood markuu joogo ayaa markaa ruuxda la gelinaya oo nafta la gelinaya oo malagu marka uu qorayaa yacni arsaaqdiisa iyo ajashiisa iyo camalkiisa iyo sacaadadiisa iyo shaqaawadiisa kolba kii uu yahay la qoray haddaba markaa sidaasi waa sida markaa loo fasiray ee culammada jamaahiirtuna u fasiri jireen waxaa soo arooray xadiis kaleoo muslim saxiixa ku soo wariyey oo tilmaamaya min xadiisi xudayfat ibni asiid oo isagu tilmaamaya laba iyo afartan habeen ama saddex iyo afartan ama shan iyo afartan ama dhowr iyo afartan alfaaddu waa kala duwan tahay intaa malagga ugu imanaayo dabeedna marka waxa weeye uu marka e, qoraalladan iyo yacni marka taswiirka iyo ashyaadaas iyo nooca uu yahay inuu markaa waxa ka dhigay e, xadiiskan laftiisana waxaa soo aroortay riwaayo kaloo tilmaamaysa uma yakunu fii dalika calaqatan mila dalik uma yakuunu fii dalika mudqatan mila dalik oo fii dalika ay kordhinayaan marka ma isla afartanka gudihiisa ayuu calaqada noqonayaa oo mudqada noqonayaa ya riwaayadana muslim baa saxiixa ku soo wariyey uma yakunu fii dalika calaqatan mila dalik uma yakuunu fii dalika mudqatan mila dalik marka fii daalikoo ziyaado ah ayaa markaa waxa weeye ku sugan calaa kulli xaal culammada qaarkood ijmaaciyay soo rareen goorta qofka nafta la geliyaa inay tahay saddexda afartanaad markay dhammaadaan culamada qaar ittifaaqiye ku soo rareen shuraaxulaxaadiisna waa sheegayaan ittifaaqyada noocaasa ah, sharaxa muslim iyo haddaad sharaxa marka waxawe nawowiga haddaad eegto iyo fatxulbaariga haddaad eegto iyo shuruuxaha kale markaa shuruuxulaxaadiis ah waxa weeye waa soo naqlinayaan intaasoo caalim inay sheegeen yacni marka itifaaqyada waxaa laga soo wariyey ibnu cabaas imaam axmedna yidhi saddexda afartanaad markay dhammaystirmaan boqoliyo labaatanka habeen markay dhammaystirmaan markaa dabadeed baa lagu afuufayaa nafta toban maalmoodoo ka dambeeya gudahood waana sababta looga dhigay ciddatulmutawafaa canha zawjuha qofkii dumara ee ninkeedu ka dhintay ciddadeeda looga dhigay afar bilood iyo toban habeen ha yeeshee bacdu ahli cilmi oo yidhi wakhtigaa ka hor waa lagu afuufaa waa jiraan oo qowlka mashhuurka ka ah culammada xanaabilada oo kutub alxanaabila haalibkooda ay qorayaan waxa weeyaan inay tilmaamayaan laba afartanaad markay dhammaadaan afartanka saddexaad bilowgiisa ayaa lagu afuufaa afartanka saddexaad bilowgiisa lagu afuufaa koob iyo siddeetan habeen markuu ilmuhu caloosha ku jiro ilaa sagaashanka habeen laga gaadhaayo tobankaa maalmood gudahooda lagu afuufaa sida markaa haalibka xanaabilada dambe kolley ay u badan yihiin wejigaas weeye xadiiskan kale tilmaamaya inkastaanu sariix ku ahayn nafku afuufka aanu ku caddayn xudayfat ibnu asiid ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee tilmaamaya dhowr iyo afartanka habeen in malabku ugu imanaayo dadna taswiirka iyo samaynaayo ashyaadaas ashyaadii markaa waxa weeye uu samaynaayo uu tilmaamayo laftiisu ishkaal buu keenaya qolyaha markaa dhakhaatiirta ee markaa waxawayan hadda cilmulxadiis waxay qabaan xaaladahan ilmuhu inuu maraayaba afartankaa hore oo lix wiig gudahood uu ku marayo lix wiig lixda wiig waxay noqonayaan labiiyo afartan habeen lix toddoba lagu dhuftay waa laba iyo afartan waana sida waxaweye xadiidka xudayfat ibnu asiid ee muslim saxiixa ku soo wariyey uu sheegaayo riwaayaadkiisa qaarkood riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan saddex iyo afartan qaarna waxay sheegayaan shan iyo afartan qaarna waxay sheegayaan bidcu arbacuun dhowr iyo afartan taasi waa arrin qariib ah oo inta afartanka dheer waxa dhici karta nowcan maa ikhtilaafaad inuu ka jiri karo min shaksin ilaa shaksin ayaa suurtoobi karta in isagu caddadkii afartanka dheeraa uu dabdin waayeyna waa dhici kartaa siday culamada qaarkood ay markaa yidhaahdeen marka ilmihii inuu nool yahay markuu dhowr iyo afartankaa gaadho oo u neefsanaayo oo wadnihiisii shaqaynaayo ayaa jirta culamada islaamka qaarkood waa ogaadeen warkaas waa hore dabeedna waxaa ishkaal geliya xadiiskan saas aawadeed baa tawjiih marka inay ku tagaan keensatay sida ibnu taymiya iyo markaasa waxay yidhaahdeen tanafuskan ilmuhu neefsanayo ee markaysaa dhaqdhaqaaqayo ee taxarukayo yacni noloshaa laba qaybood ah ibnu taymiya ama ibnu qayim labada mid haddaan labaduba ahayn cidda odhanaysa midna waxa weeye waa xayaatun yacni waxa weeye numuwiga yani waxaweye waa dhaqdhaqaaqa sida marka waxaweeye noocii xayaatadii xayawaaniga ahayd midna waa tii nabaatiga ahayd oo kale shabbahdaa oo iminka dhirtu dee waa kortaa soo waa kan weynaanaysa ee dee markaysaa marba yani ay markaa weynaanaysa marka korayso noo xayaataa jirtay soo maa laakiin tii xayawaanka lama mid ah marka dhaqdhaqaaqan iyo tanafuskan iyo marka waxyaalahaasi waxay ka dhigan tahay ee ilmuhu markaa waqtigan ka hor uu samaynayo yacni waxa waa nolo shabahaysa tii waxa weeye markaa nabaataadka shabahaysa laakiin ti xayawaaniga ahi xadiidku wakhtiguu sheegay bay dhacaysa waa tawjiih laakiin waxaad qiyaastaa wakhtiga ay tawjiiha odhanayaan dhakhaatiirta wakhtigaa uma baxsanayn umuurahani waxa ahayd ay odhan jireen markaa dhakhaatiirtu ilmaha manida lagama abuuree markaysa markaa waxaa laga abuuraa eh, markaysa markaa waxa dhiigga xaydka ya ay qaar badani markaysaa saa jireen ayay culammada islaamku markaysa markaa siyaalaha u faallin jireen calaa kulli xaal alkhatbu sahlun haddii marka waxa weeye ay markaa la eego ashyaadaas kollay baxsi iyo tadqiiq waa usii baahan tahay laakiin waxaad ogaataa ashyaada laga yidhi saas inay tahay iyada ogow xadiistuna marka waxa weeye qaarna waa ay sheegayaan dhowr iyo afartanka habeen qaarna aysaan tilmaamayaan lafdiganna sariix kuma ahaa afartan labaad iyo afartan saddexaad misla daalika ixtimaal baa geli kara ila naskii nebigu kuma cadda arbaciina yowman iyo arbaciina yowman arbaciina yowman saddex afartanaad kuma cadda ee waa lagu fasiray misla daalika iyo misla daalika waxaana umuurahooda ku dhisnaayeen yani bixasabi muctayaatiin aqoonta wixii dee marka ay hayeene soo gaadhay calaa kulli xaal taasna saas yacni kollay sii ogow baxsi iyo tadqiiqna way isaga baahan yihin mawdicu shaahid baabka waxaa loo keenay dadka qaarkood oo camal wanaagsan oo daahirka marka laga eegayo muuqaalka wanaagsan la imanaya inay marka dambe khaatimadoodu dhacdo inay xumaadaan oo ay ku dambeeyaan xumaan xumaantaana ku dhintaan taasi waxay keensanaysaa in qofku khaatimadii ka baqo inuu khaatimo xumaysto ka baqo naar inuu garo ka baqo ayay keensanaysa dad markii hore ku sugnaa xumaan oo aakhirkii noloshooda isbedelay oo ilaahay soo hanuuniyey oo camal wanaagsan ku dhintay dabeedna janno galayna waa jiraan labada mid walba waa dhacda haddaba marka waxaa soo arooray riwaayaadka qaarkood oo sheegaya layacmalu bicamali ahli ahliljannati fima yabdu linnaas wuxuu sameeyaa camalkii ahlu jannaha oo kaluu sameeyaa sida dadka u muuqata culamada qaar waxay dhahan fima yabdu linnaas waxaa ka muuqataa yaa calaa anna fi lqalbi dasiisa inaanu markaan hore ku dhisa saafi ahayn timirta laf baa ku jirta markaan hore lafteeda fii maa yabduu linnaas sida dadka u muuqata ayuu camalkii ahlu jannaha samaynayey marka ikhlaaskiisii iyo niyadiisii iyo baatinkiisii baa wax ka sii ahaayeen ya sidaasaanu ugu dambeeya caynka ha yeeshe baabulkhawf marka la joogo waa inuu qofku ka baqaa ila isagu isla qumanaan karaayo waa laga yaabaa inuu wax isagay ku jiraan isagu aanu isdhaadsanaynin waa inuu ka baqaa taas khaatimadana ilaahay ka baryaa khaatimo wanaagsan camalkiisa inugu khatimo qof waliba waa inuu farabadiyaa baryada uu allah ka baryaayo khaatimada wanaagsan iyo camal wanaagsan inugu khatimo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku ducaysan jiray yaa muqalliba alquluub habbit qalbii calaa diinik waa tacabudu allah ku caabudaayo waa barisuu ummadda iyo dadka baraayo ila kollayba camal wanaagsan isaga in lagu khatimaayo isaga marka waxa weeye eh, diinka lagu sugaayo marnaba aanu ka inxiraafayn oo ka weecanayn waa arrin dhab ah oo waa macsuum isagu waa dhowran yahay ilaahay baa ilaaliyey laakiin cidda loo baqayaa waayo de waa dadka kale waa innaga innaga wey marka qof weliba waynu naftiisa u baqaa dad wax yaqaana oo akhaatimo ah xumaystaa waa jiraan nacuudu billaahi min daalik saas aawadeed waa in markaa baryada uu allaha baryayo qofku badya baryada uu allaha baryaayo waa inuu badyaa yaa musarif alquluub sarif qalbii calaa taacati yaa weliya alislaami wa ahlihi massiknii bilislaami xata alqaaka bih ducooyinkaa dhammaantood nebiga waa laga soo wariyey calayhi salaatu wasalam waa ka sugantay ducooyinkaasi dhammaan nabiga waa ka soo arooreen marka khaatimadu aad iyo aad bay muhiimta dadka qaarkood camalkii ahlu naarka iyagoo samaynaya siday u samaynayeen baa aakhirkii la hanuuniyaa intee gaalo toobad keentay oo toobad ku dhintay intee faasiqiin toobad keentay oo toobad ku dhimantay kuwii ducaadda ku ahaa sharka iyo xumaanta ayaa wakhtiyada qaarkood dhacda dib inay ka hanuunaan intee mulxid hanuunay oo markii dambe marka waxa weeye ku dhintay iimaan iyo tawxiid ku dhintay dad fara badanoo uu lumiyey ina laga yaabo naarta inay galeen ahlucilmigu marka waxay yidhahdeen cid camalkii ahlu naarka samayn jirtay inay ku dambayso camalka ahlu jannaha oo khaatimo wanaagsan ku dhimataa oo sidaa isu beddelaan way fara badan tahay laakiin ciddii camal ahlu janno ku sugnaan jirtay oo camalka ahlu janno samayn jirtay oo ku sugnaan jirtay inay isbeddesho oo khaatimo xumo ku dhimataa yadu waa yar tahay bay yidhahdeen oo ilaahay waa shaakir waana shakuur ya allah waa shaakir wana shakuur marka cid wanaagsanayd oo aan markaa dasiise iyo xumaani ku jirin ee markii hore markaa ay ahayd inay wanaagsan yihiin inay isbeddelaan oo mar keliya ay noqdaan qaar khaatimo xumo ku dhinta inay noqdaan iyadu hadday dhacdo waa qaliil way yar tahay siday ta kale u badan tahay uma badna calaa kulli xaal ha yaraatee dee ruuxu ma oga inuu ka mid noqon dooniyo in kale ee waa inuu allah ka baqaa dad islaamay oo nebiga la kulmay calayhi salaatu wasalaam oo ridoobay baa jiro gaalnimo ku dhintay nebi maxamed bay la kulmeen oo rumeeyeen markaasay gaalnimo intay ku dambeeyeen bay gaalnimadii ku dhinteen nacuudu billahi min dalik ya waxaa jiray nin waxa weeye diinka bartay dacwadda tawxiidkana u gargaaray daafacayoo kutuba ka qoray markii dambana yacni waxa waxaweyaan ridoobay xumaaday kutubaha uu qoray haddaad aragto waad la yaabaysaa quwadooda iyo sida markaysa wax u fahansiiyey haddana maca daalik dee wuxuu ku dambeeyey dalaalkiiyo buu ku dambeeyey ilxaadkii nacuudu billahi min dalik marka qofku naftiisa waa inuu u baqaa allah baryaa yacni ka baqaa khaatimada in badan allah weydiista inuu wanaajiyo xadiidka afar boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo toddoba ee wa canhu imaam muslim wuxuu ka soo wariyey cabdullahi bn mascuud qaala inuu yidhi qaala rasuulu sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi yu'taa bijahannama waxaa la keeni doonaan jahannama yowma idin maalintaas qiyaame ayaa la keeni doonaa laha sabcuuna alfa zimaam waxaa la keenayaa jahannama xaal jahannama ay u sugnaatay sabcuuna alfa zimaam toddobaatan kun oo hoggaan uu u sugan yahay weliba zimaamka si gaara waxay culammada qaarkood ku tilmaameen yacni xadhigga yar ee markaysaga yani hadda faruur inooga dhigan oo kale masalan oo kale marka hoggaanka lagu soo qabto awrka waxaa jira de haddii uu markaa waxa weeye loo baqayo inuu markaa buubo iyo wax la mida in lagu sameeyo kale faruur oo dibintoo kale la xidho oo markaysaga xadhigga kale loogu xidho marka yacni xoog loo qabto way xanuunaysaa meeshii marka waxa weeye waa uu qabsoomaya carruurtu waxay samayn jireen sanka markaysaba ayay ka gelin jireen intay dedalooliyaan bay ka gelin jireen markaa taa sankay kusoo soo xidhi jireen marka xadhiggaa sanka ugu xidhan ay sanka markaysagaa soo geliyeen waa xadhig markaa yaro ay soo geliyeen oo kan kale ku xidhan kaasay zimaamka qaar ku tilmaameen calaa kulli xaal waa hoggaanka ama wax hoggaanka raacsan maca kulli zimaamin sabcuuna alfa malak hoggaan kasta waxa weheliya ama xadhig kastoo hoggaankaa ku sii xidhan oo hadda innaga inooga dhigan kaa ma naqaan kale qawlalka iyo farruxidhkaynu naqaanaa sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag yajuruunaha xaal ay jiidayaan ama yajuruunaha way jiidayaan istinaafa maxal rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa weynaanshaha naartu ay weyn tahay naarta jahanname inay aad iyo aad u weyn tahay toddobaatan kun oo hoggaan markay leedahay hoggaan kastana toddobaatan kun oo malak ay hayaan waa tiro aad u badan waxay noqonaysaa afar bilyan iyo sagaal boqol oo malyan afar siiro baa mid walba la socda siddeedda siiro halkaa dhig toddoba toddoba lagu dhuftay waa sagaal iyo afartan haddama aragtaa waxay noqonaysaa toban khaanadood marka afar bilyan bilyanku waa maxay waa kun malyan afar bilyan iyo sagaal boqol oo malyan oo malag hadda qof ma aha oo malag ba haya haddana waa jiidayaan ya maca daalik bay haddana jiidayaan waxay ku tusinaysaa cidamka iyo weynida ay jahannami leedahay bay ku tusinaysaa iyo siday u ballaadhan tahay naartu way cadhaysantahay maalintaa takaadu tamayazu min alghayd cadho daraaddeed inay kala qaraxday ku siganaysaa maxay ka cadhaysan tahay dadkan ilaahay caasiyey rabbi ka gaaloobay u cadhaysan tahay waxay ku siganaysa inay ku soo booddaba takaadu tamayazu min alghayr xadiiska afar boqolyosaddex dabcadaha qaarkoodna waa afar boqol iyo siddeed can nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ahwana ahli nnaari cadaaban yowma alqiyaama ahlunaarka cidda ugu sahlan ee ugu fudud cadaaban xagga cadaabka yowma alqiyaamati maalinta qiyaame la rajulun waa nin ninkaasoo yuudacu la dhigaayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa addin halka raysmagaadhadee ugu godan e aan dhulka gaadhaynin ayaa waxaa laga dhigayaa jamrataani laba dhuxulood oo naara yaqlii minhumaa dimaaquh labadaa dhuxuloodoo yaqlii minhumaa sababtooda uu la karaayo la kurkur leeyahay dimaaquhu maskaxdiisu labadaa dhuxulood ee u saaran raysmagaadhooyinka ayaa maskaxdu markaysaa la fadhfadh leedahay oo ay la karaysaa kulkeeda daraaddeed maa yaraa anna axadan ashaddu minhu cadaaban ruuxaasi uma arko uma qabo anna axadan in qof ashaddu minhu ka daran yahay isaga cadaaban xagga cadaabka isagoo ahlunaarkii ugu cadaab sahlan buu wuxuu isu qabaa ka ugu cadaabka daran inuu yahay wa innahu la ahwanuhum cadaaba wa innahu isagu kaasi la ahwanuhum waa ka ugu sahlan cadaaban xagga cadaabka ahlunaarka waa ka ugu cadaab sahlan muttafaqun calayh haddii kii ugu cadaab sahlanaa labada dhuxulood ee rasmogaadhooyinka laga saaray maskaxdiisii ay la fakfakh leedahay oo la karayso uuna isu qabo ka ugu cadaabka daran inuu yahay isagoo ugu cadaab sahlan bar kuwii ka cadaabka darnaa ka warran